alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsali allahuma wslm wbaarak cla nabiyina muxamed wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd waxaan kusoo dhex jirnay kitaabkii dafci ihaami اlidiraab can aayaati اlkitaab lilcalaama moxamed bn amin shanqiiti caleyh raxmat ullah waa darsigii saddex-iyo tobnaad oo ka bilaabanaya qowluhu tacaala ma kana ibraahimu yahuudiya walaa nasraaniya walakin kana xaniifa muslima wma kana min almushrikiin suuratu ali cimraan ma kaana muusan ahayn ibraahimu ibraahim calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam yahuudiyan yahuudi ma ahayn walaa nasraaniyan nasraanina ma ahayn walaakin kaana wuxuuse ahaa xaniifan mid leexday oo diimaha khaldan ka leexday musliman oo ilaahay u hogaansan wamaa kaana mana uusan ahayn weligii min almushrikiina gaalada mid ka mida kuwa ilaahay wax la wadaajiya weligii muusan ka mid noqon aayaddan sheekhu waa ku dheeraan doonaa ishkaal bixinteeda waxaana aayadda ka muuqda inuusan nebi ibraahim calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam inuusan weligii shirki soo marin oo qaybtuu kaga yani waxa weeye uu doonay inuu ka deliishado waxa weeye walaakin kana xaniifan muslima wama kana min almushrikiin ayb hadihi اlaayatu aayadani alkariimatu wa amhaaluha iyo aayadaha la midka oo fi lqur'aani qur-aanka dhexdiisa ku sugani tadullu waxay kutusaysaa cla ana ibraahiima nebi ibraahim calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam lam yakun inuusan ahayn mushrikan mid ilaahay wax la wadaajiyey yowman maa maalin uun maalinnaba yani weligiiba wa ayb maxaa yeelay liana nafya alkown ahaansho anfinteeda almaadi ahaanshihii tagtay in la anfiyo fii qowlihi lagu anfiyey wamaa kaana min almushrikiin yadullu wuxuu ku tusayaa nafyigaasi cala istiqraaqi nafyi nafyigu inuu yacni wada gaadhay lijamiici zamani almaadi zamankii tagay oo dhan inuu wada gaadhay oo wada qaatay buu ku tusayaa kamaa dalla sida uu ku tusay calayhi korkiisa qowluhu tacaala walaqad aataynaa ibraahiima rushdahu min qablu bimacnaa wuxuu ka wadaa wamaa kaana min almushrikiin maa kaana nafyu lkown waay muusan ahayn ayb lanna maadu waa naafiya marka kaanay gashay yacni waxaa laga wadaa nafyu lkown masterka kaanada ku jira oo kown ah yay marka muusan ahayn waay nafyi kownkaa la anfinayana waa kown tagay waa ahaansho tagtay wakhti hore ahayd haddana ma aha mid soo socotana ma aha ayib haddii la yidhaahdo lan yakuuna maxay noqonaysa nafyu lkown almustaqbal waay soo maa marka tani waa nafyu lkowni almaadi nafyu lkowni lmaadi marka waxaa soo hoosgelaya zamankii tagay oo dhan ayay istiqraaqsanaysaa oo nafyigaa soo hoosgelaya sidaasay kugu tusaysaa inuusan maalinaba gaalnimahii shirki soo marin saas way macana ayb lianna nafya alkowni almaadi ahaanshihii hore anfinteeda fii qowlihi wamaa kaana min almushrikiina lagu anfiyey yadullu nafyigaasi wuxuu kutusayaa cala istiqraaqi nafyi nafyigaasi inuu wada gaadhay lijamiici zamani zamankii almaadi ee tagay oo dhan inuu wada gaadhayo oo usan waxba ka soo reebin macnaha kulli inay wadagalayaan kama dalla calayhi qowluhu tacaala tana haddana kusii tusaysa oo alla yidhi walaqad aataynaa waxaan siinay xaqiiqe ibraahiima rushdahu hanuunkiisii iyo toosnaantiisii min qablu horaan yacnii waqti horaba zamankii horaba uu toosnaa waay ma qalloocsanayno shirki ma gelin aayaddu marka waxay kutusa aayaadkaasi inuusan shirki soo marin nabi ibraahim caleyhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam waqad jaa waxaa yimid hadana fi mowdicin aakhara meel kale waxaa ku yimid maa yuuhimu wax ku moodsiinaya khilaafa dalika sidaa wax ka duwan ma aha inay xaqiiqo laakiin maa yuuhimu waay waa wax ku moodsiin kara yani laga fahmi karo ayb oo maxay tahay wahiya qowluhu tacaala wey falamaa janna calayhi alleylu ra'aa kowkaba qaala hada rabbii falama afala qaala laa uxibu alaafiliin falama ra'a alqamara baasiqan qaala hada rabbii falama afala qaala lain lam yahdinii rabbii laakunanna min alqowmi addaaliin falama ra'a ashamsa baasiqatan qaala hada rabbii hada akbar falama afalat qaala yaa qowmi inii barii'u mima tushrikuun aayaadka daahirkooda waxaan dhihi lahaa waxay ku muudsiin karaan ama laga yaabaa dadka qaarkood inay ka fahmaan in nabi ibraahim calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam uu shirki soo maray ayib in laga fahmo ku muudsiin karaan ayib taasuu ka jawaabaya marka falamaa janna markuu madoobaaday calayhi korkiisa alleylu habeenkii ayaa ra'aa wuxuu arkay nebi ibraahim alayhi salaam kowkaban xidig buu arkay qaala markaasaa wuxuu yidhi haadaa kani rabbii ma rabbigaybaa ayb makanaa rabbigaya falamaa afala markuu dhacay xidigii qaala wuxuu yidhi nebi ibraahim laa uxibu ma jecli al aafiliina kuwa dhaca kuwa qarsoomahaya oo tegaya ma jecli falamaa ra'aa markuu arkay alqamara dayxii baasiqan xaaliyo mid soo baxaya ayuu qaala wuxuu yidhi haadaa kani rabbii waa rabbigaya siduu wada waxwey haadaa rabbii ma rabbigaybaa falamaa afala markii uu dhacay qaala wuxuu uhi nebi ibraahim lain lam yahdinii hadduusan i hanuuninin rabbii rabbigay la akuunanna walle inaan ahaanon ahaan min alqowmi adaalliina kuwa lunsan mid ka mida falamaa ra'aa markuu arkay haddana ashamsa qoraxdii baasiqatan xaalay tahay mid soo baxaysa qaala wuxuu yidhi haadaa kani rabbii ma rabbigaybaa haadaa kana akbaru weyn ayb falamaa goortii afalad ay dhacday qoraxdiina ayuu qaala wuxuu uhi nebi ibraahim yaa qowmi qowmkaygiiyo tolkayow innii anugu barii'un mid beri ka abaanah oon ku jirin mimaa tushrikuuna waxaad ilaahay la wadaajinaysaan ama wadaajintaad ilahay wax la wadaajinaysaan kuma jiro ayb halkaa marka waxaa ishkaalka keenay hadalku sida hadda daahirkiisa uu yaallo hada rabbi saddex kor soo noqotay oo nabi ibraahim calayhi salaam uu leeyahay hadalku wuxuu u yaallaa sidii khabar oo kale soo ma inuu yidhi haadaa kani rabbi waa rabbigay istifhaam uma yaallo hadda soo ma haddii istifhaam u waxa la dhihi lahaa qaala ahaadaa rabbii sida haddii uu istifaamtu u dhigmi lahayd ishkaalba ma yimaadeen ayb laakiin hadalku wuxuu u yaallaa siiqo khabar buu u yaallaa siiqo khabar markuu u yaallana waxaa laga fahmi karaa inuu ictiqaadsanaa in mar ay xidigu rabbi ah haddana uu ka guuray haddana uu ictiqaadiyey inuu dayaxu rabbi yahay haddana uu ka guuray haddana u ictiqaadiyey inay qoraxdu ay tahay rabbi tahay ayb haddana uu ka guuray sidaasay ku moodsiin kartaa aayadihii horena maxay muujiyeen inuusan nebi ibraahim weligii shirki soo marin ayb halkaa way marka meesha ishkaalu ka jiro waman danna ruuxii maleeya rububiyata hayr illaah cid aanna alla ahayn in rabbinimadiisa rumeeya fa huwa kaasi mushrikun waa mid wadaajiyey bilaahi ilaahay la wadaajiyey waa yani wax weeyaan labada aayadood aayadda hore sooma dhi wamaa kaana min almushrikiin kuwan dambena waxay muujinayaan yani markii waxay ku moodsiinayaan rububiyo cid aan ilaahay ahayn rabinimadiisa inuu ictiqaadiyey soo maa marka xaggee shirki xaggee bay iska qabanaysaa wa cidaan ilaahay ahayn rabbinimadiisu inuu mushrik yahay qur-aanka ku tusay kamaa dalla calayhi qowluhu tacaala can lkufaari gaalada siduu rabbi tabaaraka watacala uu ka yidhi wamaa yatabicu aladiina yadcuuna min duuni illahi shuraka in yatabicuuna ila danna wainhum ilaa yakhrusuun wamaa yatabicu ma raacayaan aladiina kuwa yadcuuna ay baryayaan min duuni illaah aladiina kuwa yadcuuna baryaya min duuni illaahi alla sokadiisa kuwa wax baryaya ma raacayaan shurakaaa kuwa ilaahay wax la wadaaga ma raacsana kuwa dhab ahaan ilaahay waxuu la wadaagaayey ma ay raacsanaan maxay raacsan in yatabicuuna maa yatabicuuna ma raacayaan ila danna mala mooye wax kale ma raacayaan way tahay un in ilaahay wax la wadaagaane laakiin ilahay waxba lama wadaagaan wain hum mana aysan ahan ilaa yakhrusuuna kuwo iska mala awaalaya mooye yani waxa wey kharsiga waxaa la inaad iska qiyaasto waxunbay iska qiyaasayaan mooye laakiin kuwan ay raacayaan ilaahay wax lama wadaagaan ayib see marka looga jawaabaya waay waljawaabu can hada min wajhayni laba waji buu ahaaday labada aayo aayadaha waxaa laysku waafajinayaa laba weji midkood ayb axaduhumaa midkood waxa weeye annahu nabi ibraahim alayhi calaa nabiyina asalaatu wasalaam munaadirun waaye waa nin doodaya laa naadirun mid ictiqaadinaya ma aha naadirku waxa weeyaan waa markaad shayga haddaba meesha waxaa laga wadaa bimacnaa fiiro laga wado ictiqaad laga wado rag buu la doodayay oo hadalkan dood ahaan buu u yidhi mooye mid isagu fiiro ahaan ugu qanacsan ma ahayn ah, munaadir laa naadir ayb wa maqsuuduhuna waxa weeye ujeeddadiis attasliimu aljadli waay atasliimu ah, اljadli yani inaad eh, cidda aad la doodayso usluub waxa la yidhahda jira la yidhahda la yidhahda altasliimu اljadli bimacnaa waxa weeyaan ruuxa aad la doodayso waxa uu yidhi adiga oon rumaysnayn haddana inaad la ogolaato min baabi dood ahaan yani waxa wey inaad ka soo qaaddo kaba soo qaad inuu jiro oo kale waay kaba soo qaad in sidaa tidhi uu yahay kaba soo qaad inuu arrinku sidaa yahay marka siduu yidhi baad la ogolaanaysaa inaad la ogolaatayna inaad ictiqaadsan tahay saxsanimadiisa maaha laakiin doodaad rabtaa in aad aad marto waad la sallimi laakiin waad ka gudbi waxaad u socotaa meel ku xigta inaad ku jabiso haddaad marka ugu horraysaba laakiin aad yaani waxa weeye tiisan aad diidood ka hor meeshaad rabtay gaari maayo ruuxi durbo buu kaa fakanaya soomaa marka waa lala salimi warkiisaa lala ogolaan waa la jiidi waa la wadi god baa lagu ridaya marka meel baa lagu wadaa marka waxaa ladhahda atasliim اljadli baa la ydhahda fardi iyo taqdiir iyo saas wey maana wamaqsuuduna waxa weye atasliimu yani la ogolaansho aljadli oo dood dood jood dood loo nisbeeyey ay haada man ay haadaa kani rabbii macnuu muxuu odhanaya marka ay haadaa kani rabbii rabbiga weeye calaa zacmikum sheegashadiinna korkeeda mal qabto albaatil ee waxba ka jirin bimacnaa haadaa rabbii soo ma ah rabbigay weeye laakiin waa saad sheeganaysaan soo ma ah? waa rabbigay waase saad sheegaysa saa idinku qabtaan ayb wlmunaadiru ninka doodayaay qad yusallimu inuu ogolaadaa dhici karta almuqadimata albaatila muqadimo aan waxba ka jirin inuu ogolaadaa laga yaabaa tasliiman ogolaansho jadaliyan oo dood loo nisbeeyey yani yani liyufxima si uu u afjaro bidalika arrinkaa dartii khasmahu cidda ay wada doodayaan si uu soo afxidho ya oo uga adkaado oo doodda ugu jabiyo ayuu marka hore muqadimadiisa la salimaya muqadimadayuu la ogolaanaya ma aha macnaheedu marka muqadimada inaad ictiqaadsan tahay laakiin waxaad ula ogolaato ulu tanaasushay calasaani waxa wey waa dooda daraaddeed wey manaa ayib wlmunaadiru qad yusalimu inuu ogolaadaa dhici karta almuqadimata albaailata tasliiman ogolaasho jadaliyan oo yani muran iyo dood loo nisbeeyo liyufxima si u afgooy u afjaro bidalika arrinkaa ugu afjaro khasmahu cidda ay ishayaanee wada doodayaan ayb falow qaala hadduu dhihi lahaa lahum iyaga ibraahimu ibraahim hadduu ku dhihi lahaa fii wali lmri ilanwadadoodasm tolkiibuu la dooday qownkiisuu la dooday soomaa markii ugu horraysayba hadduu ku dhihi lahaa alkowkabu makhluuqun ilan iyagaa waxay qabeen xidigaha iyo dayxa iyo qoraxdu inay rabbiye yihiin shirkigoodu halkaasuu ahaa marka waxay kula doodayoo nebi ibraahim ku haysteen makhluuq waxyaalahan kore ee muuqday majaraadka ah waa rabbi maadaama ay la doodayeen hadduu markii ugu horraysayba ku dhihi lahaa alkowkabu makhluuqun laa yumkinu suurtagalman ma aha an yakuuna inuu ahdo rabban inuu rabbi noqdona suurtagal maaha markii horeba hadduu u dhiibo saa ugu dhiibo laqaaluu lahu waxay ku dhihi lahayeen kadabta been baad sheegtay ayb balilkowkabu xidigu rabbun waay ayb intaasaaba ku filanba oo kala tagta sooma marka ah, haddii aadan waxoogaa aadan jiidanin oo aadan waxoogaa istidraaj ku samayninoo wax aadan isu dhigin sidii inaad qaybaha hore la ogolaatay muqadimadu oodan wadin ood marka horeba tidhaahdo maya ee wax weeye waa makhluuq asaguna qudhih beentaa waaye kadibna kala dhaqaaqday waad kala tagteen soo maa mana raba wuxuu rabaa inuu wado wado wado ilaa uu gaadhsiiyo meelay kusoo afjarmaan marka hadduu marka horeba dhihi lahaa alkowkabu makhluuqu laa yumkinu an yakuuna rabban laqaaluu lahu kadabta warkuna waa dhammaan laha soo isaguna saa ma rabo ayb bal ilkowkabu rabbun wa mimaa yadullu waxyaalaha kutusay waxa ka mid a ah, likownihi ahaanshihiisa nebi ibraahim uu yahay munaadiran uu yahay laa naadiran waxaa kutusaya qowluhu tacaala waxaajahu qowmuhu sooma ayadda dambe waxaajahu waxaa la xujaytoomoo la murmay oo la dooday qowmuhu qowmkiisii marka nebi ibraahim caleyh ala nabiyina salaatu wasalaam wuxuu ku jiraa maxaajuu ku jira munaadaru ku jiraa dood buu ku jiraa tolkiiba ishayaan taasaa marka keenaysa in muxuu ahaayey uu hadalka sidan u dhigo wuxuu yidhi sheekhu wahaadal wajhu wejigan oo inuu yahay munaadir laa naadir ya wejigaasi ayaa huwa aladharu midka muuqashada badan labada wejie laysku waafajin karo kana ugu xoog badan wey macnaha wama stadalla waxa uu deliishaday bihi isaga ibnu jariir calaa annahu hayru munaadirin oo min qowlihi tacaala alain lam yahdinii rabbii laakunanna min alqowmi addaaliina laa daliila fiihi cala altaxqiiq liana alrusula yaquuluuna midla dalika tawaaducan waidhaaran liiltijaa'ihim ila allahi tacaala alimaam ibnu jariir abari caleyh raxmat ullah ayaa wuxuu maray aayadda markuu fasiraya wuxuu yidhi nebi ibraahim daahirka qur-aanka waxaa ka muuqda inuu yidhi waa rabbigay xidigku waa rabbigay dayxuna waa rabbigay qoraxdu waa rabbigay daahirka hadalku waa khabar buu yidhi ee su-aal ma ah mar hadduu daahirku sidaa yahayna daahirka qur-aanka in la daayo wey sidaa loo daayo maxaa ka muuqda marka yani ibnu jariir inuu qabay inuu uu ahaa nebi ibraahim inuusan ahayn munaadira inuu ahaa naadir inuu ahaa halkaasuu ibnu jariir maray oo daahirkii qur-aankaa sidaas saah loo daaya buuhi muxuu u deliishaday wuxuu u deliishaday lain lam yahdinii rabbii hadduusan rabbigay hanuuninin la akuunanna waxaan ka ahaan doonaa min alqowmi aldaalliin meesha maxaa ka muuqda marka yani wuxuu leeyahay iyadana waxaa ka muuqda inuu nabi ibraahim calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam dariiqa ka luunsanaa soo maare lianna lain lam yahdinii hadduusan ihan rabbii la akuunanna min alqodaaliin yacni kuwa luunsan baan ka mid noqon hadduusan ilaah ii hanuuninin aayaddaasaa wuxuu u deliishaday in daahirka yacni aayaduhu sidooda loo daayo nebi ibraahimna uu ahaa inuu naadir ahaa waa arin culus waay soo ma waa tafsiir culus in nebi ibraahim ya abu abutawxiid khaliil raxmaan in la yidhaahdo marxalo wuxuu soo maray noocaasa waa arin culus laakiin ibnu jariir cali raxmatullaahi baa waxa caadadiisu ay tahay sideedaba imaamulmufasiriin qur-aanka sidiisaba daahirkiisa ayadda daahirkeeda waxa ka muuqda nas ka leexiye haddaan la helin halka ha lagu baaqiyeeluu leeyahy waana manhaj ahaantiisa sax soo laakin tan adilaa loo helayaa inuusan macnuhu sidaa ahayn ayib aayaddaasuu marka u deliishaday oo wuxuu leeyahay kaana naadiran laa munaadiran maxaa yeele aayaddanaa kutusaysa wama stadalla wuxuu deliishaday bihi atiibuu sheekhu ka jawaabaya marka istidlaalka ibnu jariir uu u deliishaday inuu nabi ibraahim naadir ahaa aayaddan uu u deliishaday laa daliila fiihi wax daliila kuma sugna cala ataxqiiqi marka la xaqiijiyo ayib xaqiijin korkeed maxaa yeelay hadduusan su-aashu waxay tahay marka hadduusan naadir ahayn ayadan see la dhahayaa waay lain lam yahdinii rabbii laakunanna min alqowmi adaalliin see la dhahaya wuxuu leeyahay lianna arusula rususha ilaahay soo diray yaquuluuna way dhahaan midla dalika kaasoo kale tawaaducan hoos isugu isu isudhigid daraaddeed wa idhaaran iyo muujin daraaddeed bay saa u dhahaan ay muujinayaan liiltijaa'ihim magangelyadooda ilallahi alla xaggiisa ay magangelayaan bimacnaa yani ambiyada iyo rusushu waa yani min akar nnaasi tawaaducan yani hoos bay isu dhigaan isla weynan iyo iscujbi iyo iscajabin iyo malaha sidaas daraaddeed arimaha noocan oo kale waxay u muujiyaan oo sidanoo kale hadalladan oo kale u dhacaan rusushu markay hadlayaan bimacnaa min baabi tawaaduc iyo inay muujiyaan baahida ilaahay u qabaan inaysan marna ka maalmin macna ayib ka qowli ibraahiima ibraahim oo kaleetaa la mid ah, oo taasoo kale ah wajnubnii wa baniya an nacbud alasnaam wajnubnii allow iga foge aniga iyo wa baniya iyo wiilashayda an nacbuda inaan caabudno alasnaama sanamiyada ayib nebi ibraahim inuu sanam caabudo ma suurtagalba ilaahu sanam imaan caabuda iga foge inaan caabuda iga foge maxaa laga wadaa marka waa min baabi tawaaduc soo maha wa idhaari iltijaa ila allah mahma aad rasuul tahay ilaahay marna kama maaranta hidaayadiisana kama maaranta macnahaasay muujinaya wa qowlihi iyo odhaahdiisa huwa isaga ibraahim iyo waismaaciil wiilkiisa ismaaciil calayhima wacalaa nabiyina salaatu wasalaam ay dhaheen rabbanaa wajcalnaa muslimayni laka rabbanaa wajcalnaa naga dhig muslimayni laba hogaansanayaala laka adiga kuu hogaansan oo miyayna hogaansanayn ya kacbada ilahay bay dhisayaan waana laba rasuul miyayna muslimiin ahayn ya bal fowqa daalika muslimiin muslimiin way waxbay la dheeryihiinoo waa rasuul ilaahay soo diray haddana maca dalika waxay saa u leeyihiin min baabi atawaaduc ayb alaaya weji horta wejigaa waay weji wejigaa weeyo nabi ibraahim hadalkan wuxuu u yidhi min baab almunaadara inuu muqadimada u sallimo marka hore si uu ay ula socdaan marka dambana usoo afjaro saasuu u yeelay weji waa wejigaas waay alwajhu thaani wejiga labaadoo laysku waafajin kara aayadaha waxa weeye ana alkalaama hadalku calaa xadfi hamsati listima istifhaam yacni waxaa meesha ka go-an hamsadii istifhaamta su-aal baa laga wada hadalka hamsadii ku tusaysa istifhaamtuna way go-anta ay macnuhu wuxuu noqonayaa marka ahaadaa rabbii ahaadaa rabbii midka hore muxuu ahaa marka hadalka laga dhigo khabar laga dhigo waay wejiga hore markaan khabarnimada u dayno waay marka waxaan leenahay munaadir buu ahaa muqadimadii qabeen buu u salimay saasuu ku waday wejiga labaadna waxa weye hadalku khabari ma ahee waa inshaai oo waa istifhaami laakiin waxaa go-an hamsatulistifhaamki haada rabbii w ayib waxaa imaanaysa marka hamsatulistifhaamka ma la goyn karaa fii luqati alcarab waqad taqarara waxaa sugnaaday fii cilmi naxwi cilmiga naxwada waxaa ku sugnaaday ana xadfa hamsat listifhaam hamsatu listifhaam goynteedu idaa goortii dalla uu kutuso almaqaama maqaamku hadduu kutuso calayhaa korkeeda jaa-izun waa banaynaya haddii maqaamka uu kutusayo oo hadalkii siyaaqiisa ama lixaaqiisa ama qaraa-in ama adilo kutusaysa hadii la helo in hamsatulistifhaamka la goyn karayo fii luqati alcarab way bannaan tahay ayb wa huwa isaguna qiyaasiyun waay cinda alakfash ayb yacni qiyaasigu idiraari ma ah wa wax marka un daruuro loo baahdo un bannaanaanaya meehee waa marmar mar mar walba waa bannaan yahay waay qiyaas ahaan buu ku bannaan yahay cinda alakfash maca am am hadday jirankeeda u yahay hamsatulistifaamku wa duunaha ama am haddayna la soconin dakara dalika aljawaaba dakara ha sheego aljawaaba jawaabta ha sheego am laa yuusan sheeginba bimacnaa wax weeyaan akhfash iyo culimo kaloo la socota hamsatulistifhaamka in la gooyo agtooda way bannaan tahay ama keligeed ha ahaato am am ha la socoto amta waxaan u jeedaa ee muxuu ahay istifhaamta jawaabteeda ha la sheego ama yaan la sheegin saas way jawaabteeda ha la sheego ama yaan la sheegi laba gooroba iyo xaalad walbaba waa la goyn karaa shicir ha ahaato nasri ha ahaato laakiin bishardi waa in la helo daliil ku tusaya daliil qariino ku tusaysa waa in la marka way bannaan tahay ayb waxaa dooddu ka taagantahay waxa waaye hamsatul istifhaamka goynteeda iyo goonla-aanteeda yani ishkaalku waxa waaye hamsatul istifhaamka marka la gooyo hadalku wuxuu u ekaanayaa khabari buu ekaanaya marka khabari maadaama uu ekaanayo khabarka iyo dalabkii inshaago istifhaamka waxa kala saari kara waa joogitaanka hamsada haddii la gooyo maxaa dhalanaya labsi labsibaa dhalanaya iltibaas baa dhalanaya khabarkii waxaa isu ekaanaya istifhaamkii baa isu ekaanaya sidaas daraaddeed bay shardi uga dhigeen qolada banneeyey laabudda in la helo daliil yadullu calaa calaa xadfi hamsat alistifhaam waa in daliil ama qarino la helo waa in lama bannaana taa way isla ogolyihin amta mutasilada ah ha joogta ama yaysan joogin cinda alaqfash siba weyhi iyo aymo kaloo luqada waxay qabaan laa yajuusu xadfuha ila lidaruurati اshacr yani markii uun gabay ruuxu hadduu u baahdo oo yani nadmigu ka maarmi waayo unbaa la xadfi karaa ahfishba aqfash baa marka khilaafsan oo isagu wuxuu leeyahy juzu xadfa fi likhtiyaar ayb ama am ka dambayso ama yana ka dambaynin ama haakada aqfash wuxuu u wa tilka nicmatun tamunuha calaya an cabadta bani israa'iil nebi muuse calayh salaam wa tilka awatilka nicmatun wawatilka ayb marka waa la gooyey ibnu maali alimaam ibnu maalik caleyh raxmat ullah saaxib alkhulaasa isaguna wuxuu leeyahay xujada ugu xoog badan oo madhabka akhfash loo daliishado waa xadiidkii nabiga sal ly sl jibriil uu ku dhihi jiray wain zanaa wain saraq wain zanaa wain saraq soo ma wain zanaa haba zinaysto wain saraq haba xado ayib ma su-aal mise waa khabar waa khabar waxaan u waa su-aal macnuhuna waxa weeye wain zana awain zana awain sariq saraq soo ma jeed hamsatulistifaamkii baa la gooyey ibnu maalik marka wuxuu leeyahay xujada ugu adag ee loo daliishan karo xadiiskaa weeye madhabka akhfash ayib markaasaa wuxuu leeyahay sida mukhtaarka in ay bannaan tahay wey xadfuha mutarid ida kaana bacdaha am almutasila hadday am mutasila ka dambayso in la xadfo waa muarid buu leey likahratiha aw likarati dalika nadma wa nasran luqadda carabiga qaybteeda nadmiga nasrigaba aad bay ugu timid in la xadfo macna ayb fa min amilatihi tusaalayaashiisa waxaa ka mid ah bu sheekhu marka duuna am min amilatihi xadfigaas hamsatulislaamka in la xadfo tusaalayaashiisa waxaa ka mida ah duuna am ayadoo am ayna la soconin wa duuna dikri ljawaabi jawaabtiina oon waa hamsat listifaam oo la xadfay amna ayna la socon jawaabteediina ayna la socon marna ambaa la socota jawaabtiisa lama socoto marna jawaabtii bay wadataa labada xaalaba markay ayna la soconi way hadda marka miaalkeedu waxa weeye qowl kumayt alkumayt ibnu zaydin asadi ayb wuxuu yidhi aribtu wamaa shawqan ila albiidi aطrabu walaa laciban minii wadu yalcabu qasiido dheero oo uu ku ammaanayay aalulbeytka aala rasuuli lahi sal lay wasalam ayay beytkan ka bilowdaa aribtu wuxuu yidhi waan marqaamay wamaa shawqan ayb wamaa atrabu uma marqaamin shawqan hiloobi daraaddeed uma marqaamin ilalbiidi hablihii cadcaddaa aan u hiloobay hiloobid iyo jacayl aan dumarkii cadcaddaa u hiloobay uma marqaansani walaa lacibanna uma marqaansani ciyaar oo minii aniga xagga ka ahaadee darteedna lama marqaamin wadushaybi yalcabu ninka xirada u saaxiibkii miyuu ciyaaraa ujeedadu maxay tahay marka wadushaybi awadushaybi awadu shaybi midka xirada uu saaxiibkii yalcabu miyuu ciyaara ma nin ciyaara saas man ayib marka muxuu xadfay hamzat listifaamkii buu xadfay saas man yacni wuxuu ka wadaa awadu shaybi yalcabu ayib darabka waad garanaysaano waa ruuxu marka intuu marqaamo jidboodo uu isruxo jidhkiisu ruxmo ayib faraxna wuu ku yimaadaa xusnina wuu ku yimaadaa xoogaa ruuxu markuu irtiyaaxo oo muxuu ahay uu marqaamo oo uu markaasi jidhkiisu ruxmaa la yidhaahda darab ayb marka wuxuu ka wadaa marqaankani hayaay dumar cadcadna uma marqaansani ciyaarna lama marqaansani laakiin maxaad la marqaansan tahay jacaylkii aalu beytka halkaasuu mara inuu marya rabaa manaa ujeedadu taasoo raba miaalka labaadi waxa wey qowla abi khiraash alhudali wasmuhu khuwaylid ah, abu khiraashin hudali shucaradii jaahiliyadu ka mid aha kadibna wuu islaamay ayb nin aad u orod badan buu ahaan jiray oo fardaha ka dheereeya marka wuxuu eh, qolaa qolaa qolaa soo weerartay oo marka wuu baqay markaasu wuxuu leeyahy rafawnii wa qaaluu yaa khuwaylidu lam turac faqultu waankartu lwujuuha humu humu ayib rafawnii way idejiyeen buui way xasiliyeen wa qaaluu waxay igu yidhaahdeen yaa khuwaylidu khuwaylidow lam turac laguma argagixinay war iska deg tartiibso ya istaji faqultu markaasaa waxaan ku ihi walxaal ankartu aan inkiray alwujuuha wejiyada ya raggan iyo dadkan anoo inkiro qoonsaday oo baqdeen iyo gashay baa waxaan idhi humuu humuu ahumuu humuu saas warma iyagiiba ma iyagiiba warma ma igu socday maagi rabiba ayibmana rafawni bimacnaa waxaa laga wadaa xasilinta humuu humuu ma kuwaan ka baqayeyba ma kuwaan ka cabsanayeyba qasiido dheer qasiido ilaa ayib lix iyo toban bayd ah oo uu kaga hadlayo mar qolo cadowgiisa uu ka fakaday jid bay u galeen meel bay u galeen ayib markaasuu ka cararay orod buu kaga baxsaday marka nin orod badanna wuu ahaan jiray marka qasiido lixiyo toban beyd ka koobanoo uu kaga hadlayo arrintaa iyadaa beyd ka mida wey marka rafawnii way way xasiliyeen isagoo cararaha iyo ordahaya bay qole waxay ku yidhahdeen war iska tartiibso maxaad orodkan intan leeg iyo muxuu yahay rafawnii way idejiyeen way xasileen buu ihi waxayna yidhahdeen yaa khuwaylidu lam turac war iska tartiibso laguma argixinina maxaad la carari faqultu waxaan idhi walxaal ankartu lwujuuha wejiyada aan inkiray oo raggan aan qoonsaday baa waxaan idhi humuuhumu ahumuuhumu war mayagiiba mayagiiba ayb yacnii wuxuu ka wadaa ahumuuhumu muxuu meesha ka gooyey marka hamsatulistifaamkii kamaa huwa saxiixu sida saxiixa buu ayib oo wajazama uu gooyey bihi isaga alaluusiyu aluusina uu gooyey aluusina sidaasuu macnaha gooyo shaki ma gelinin ayib maxamuud ibn cabdillahi alxusayni alaluusi waa ayib imaamkii mufasirka ah yani adiibna waa ah ayib kan wajazama bihi alaluusiyu fii tafsiirihi tafsiirkiisa maxaa la yidhahda ruuxu lmacaani fi tafsiiri اlqur'ani اlcaiim wاsabci اlmahaani ayb wadakarahu waxaa sheegay sidoo kale ibnu jariir baa sheegay can jamaacatin koox buu ka sheegay wayadullu lahu waxaana kutusaya qowluhu odhaahdiisa uu yidhi waankartu lwujuuha ayb waankartu ljuuha yacni inuu arrinku sidaasiyo hamsatulistimaam ka xadfan tahay bay qolyahaasi mareen waxaana ku tusaya wa ankartu lwujuuha arrintaasaa daliilu ah wa min amilatihi tusaalayaashiisa waxaa ka mida xadfulistifaamti buu weli ka soleeya tusaalayaasheeda waxaa ka mida duuna am iyadoo am ayna la soconin maca dikri ljawaabi laakiin jawaabtii la sheegay soma jeed haddana am lama socoto laakiin jawaabtii baa la sheegay ayb qowlu cumar bni abi rabiicata almakhzuumi baa ka mida miaaladeeda uu yidhi uma qaaluu tuxibuha qultu bahran cadad اnnajmi wاlxasa wاturaabi ayb uma kadib qaaluu waxay yidhahdeen tuxibuha atuxibuha miyaad jeceshahay ayb qultu waxaan idhi markaa bahran ah, bahran yacni laba macno bahranta waa la qultu waxaan idhi bahran uxibuhaa xubban bahran waxaan jeclahay jacayl buuxiyey cadad اnujuumi cadad اnnajmi xidigaha tiradooda walxasa iyo quruuraxa wاturaab iyo carada yani bahriga waxa la yidhahdaa marka yani shaygu markuu buuxo ayaa la yidhahdaa bahara bahran waxaa la yidhaahdaa dayaxoo kale leylat albadri habeenkuu buuxo waxaa la yidhahdaa baahir baa albaahir bimacnaa waxa laga wadaa marka waxay ugu yidhaahdeen ma jeceshahay bay dheheen markaasaa waxaa idhi buu waxaan jeclahay jacayl buuxa xuban bahran oo buuxo dhammaystiran adada najmi ah saasay maanaa oo xidigaha tiradoodoo kalea iyo quruuraxa iyo caradaba ayib macno kalena waa la sheegaayo bimacnaa bahran bimacnaa taban oo halaagna way ku timaadaa ayib oo waxay noqonaysaa qultu bahran lakum bahran lakum halaag haydiin sugnaadee cadad najmi baan jeclahay bay markaa noqonaysaa halaag haydiin sugnaato ama waxay noqonaysaa bahran lakum halaag haydiin sugnaado cadad alnajmi walxasa waturaab yacni intaa tiradooda halaagsamay ama halaag haydiin sugnaadee intaa aan sheegay tiradoodaoo kalaabaan jeclahayba ayb marka wuxuu ka wadaa yacni wuxuu ka wadaa atuxibuhaa bay i dhaheen cala alqowli asaxiixi qowlka saxiixa qowlka saxiixa markaan qn yani ku jira markaa khilaaf baa ku jira oo tuxibuha atuxibuhaa in hamsatulistifhaamki ay xadfan tahay baa qowl saxiixa wa huwa xadfigaasi maca am am la jirankeeda kaiirun waa badan yahay jiddan aad buu u badan yahay ayb markii hamsatulistifhaamka am ay la socoto markaa hamsatulistifhaamka in la xadfaayey markaa way badan tahay waana midii uu lahaa ibnu maalik maxay waa muqtarid uu lahaa wa ayb wamin amilatihi waxaa ka mid tusaalayaashiisa qowlu swad ibnu yacfur atamiimi wa anshadahu siibaweyhi baana soo qaatay lidalika arrinkaasuu usoo deliishaday odhaahdiisa uu yidhi lacamruka maa adri wain kuntu daariyan shucayf ibnu sahmin am shucayf ibnu minqari lacamruka noloshaadaan ku dhaartaye maa adri ma ogi wain kuntu aan ahaadaba daariyan mid wax garan jiray horaan nin wax yaqaanayba aan ahaadee laakiin xaaladan ma garanayo lacamruka maa adri ma ogi shucayf ibnu sahmin miyaa am amase shucayf ibnu minqarin waaye ninkani ma shucayf ibnu sahmin ba mise waa shucayf ibnu ma kala garanayo laakiin horaan nin wax garanayaan ah xaaladanse garan maayo saasuu ka wada macno kalena waa la yidhahda wain kuntu aan ahaado fi zamani lmaadi wey macnaha zamankii hore daariyan aanba ahaadee laakiin laa adri tan hadda garan maayo wey macnaha ayib maxay tahay marka yacni wuxuu ka wadaa ashucayf ibnu sahmin hamsatulislaamkiibuu gooyey ambaa gadaasheeda dhacday soo maaret ashucayf ah, ibnu sahmin laa adri rajulu amra'a soo ma jeed rajulu am imraa yani markaasoo kale am ay gadaasheeda dhacdo xadafku marka waa munarid waana badan yahi arajulu am imraa ayb ah, yani wuxuu ka wadaa shucayb ibnu sahmin wa qowl bni abi rabiicata almakhsuumi baa ku tusaya sidoo kale badaa lii minha micsamun yowma jamarat wa kafun khadiibun zuyinat bibanaani fawallaahi maa adrii wainii laxaasibun bisabcin ramaytu ljamra am biamaanii ayb islaan gabadhuu arkay oo aada u quruxsan ayuu wuxuu leeyahay inuu iska dhigay inay ku dhacdayba ma kala aqaanee wuxuu leeyahay eh, muxuu ahaayey meesha jamaraadka la tuurto xajka yuu tuuranayay marka isagoo tuuranaya ayuu meeshaa wuxuu ku arkay haweeney quruxsan jidhkeedii qaar ka mid u arkay marka wuxuu leeyahay tiradii dhagaxyadii aan tuurahay baaba isaga kay dhexyaacayo markaasaa waxaan kala garan waayay war ma sideed baan tuuray mise toddobaan tuuray waa la qalbi maray isagii o dhanba badaa lii waxaa iiga muuqday minhaa xaggeeda micsamun baa iiga muuqday yowma maalinkii jammarad ay dhagax tuuranaysay ah, micsamka waxaa la yidhaahdaa waa meeshan cumaacumta kor cumaamta meeshan oo gacanta ay ee eh, siwaarka jinjimaha jinjimaha dumarku meeshay ka qabato dhudhunka gacanta meeshaasaa micsam la yidhahda ayb lii minha micsamun baa iiga muuqday yowma maalinkii jamarat ay dhagax tuuranaysay iyo wa kafun kaf gacanta qaybteeda hore khadiibun oo la cilaamay ay makhduub kaasoo zuyinad la qurxiyey bibanaanin ah, lagu qurxiyey banaanku waa farta xubnaheed xubankeeda kore xubankeeda u horeeya ayaa la banaan la fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa adri ma ogi walxaal innii anigu la xaasibun mid wax xisaabiye aan ah xisaabta aqaana haddana xisaabinayey ilaahay baan ku dhaartay haddana ma ogiyo waan garan waay bisabcin toddoba miyaan ramaytu tuuray aljamra jamradii am amase biamaani mi sideed baan tuuray garan waaye ayb marka bisabcin ramaytu am biamaanihi hamsatulistimaamki waa la gooyey lianna am baa ka dambaysa saasuyacni abi sabcin ayib wa qowlu akhtal baa sida taas iyadana miladeeda ka mida akhtal annasraani khiyaat ibnu qawth abu malikin alansaari wuxuu ahaa shucaradii wakhtigii reer bani umaye ayuu ahaan jirayo nin shaaciroo cajo badan buu ahaa nasraaniya ayb wuxuu yidhi kadabadka caynuka am ra'ayta biwaasitin ya nasraani ansaari miyaan idhi ayb alakhtali annasraani buu caan ku yahay ayb khiyaad ibni qowt baa la kadabadka caynuka am ra'ayta biwaasitin halasa adalaami min arabaabi khayaala kadabadka ma been bay kuu sheegtay caynuka ishaadu am amase ra'ayta mise waxaad aragtay biwaasitin meesha waasit la yidhaahdo halasa adalaami mugdiga gudxurkiisa min arabaabi yaa gabadhii rabaab la dhihi jiray xaggeeda miyaad ka aragtay khayaalan mudutuul shaqsi yani waa yani waxa ruuxa u eg muxuu ahaay hurdada ruuxu markuu arko wax ruuxa suuradiisiiyo kale leh ayaa khayaal la yidhaahdaa wuxuu qalbigu sawirto oo muxuu ahaye mudutuul ah ama shay kaleeto u eg ayaa la yidhaahdaa khayaal la yidhahdaa rabaabkana waxay leeyihiin haweenay magaceeda waay ayb marka wuxuu ka wadaa ma ishaadaa been kuu sheegtay mise mugdiga gudcurkiiska halasku waa markuu isku darmado mugdigu ayaa halas la yidhaahda mise mugdiga gudcurkiisii markuu aad u madoobaaday ayaa mudutuul iyo ismootiis baa kuu baxay oo gabadhii rabaab ahayda rabaab xaggeedii miyaa mudutuuli kuu baxay mise iishaa been kuu sheegto mise waxaan waxba kama jiraba saasuu ka wada kadabadka caynuka am ra'ayta biwaasil kadabadka way marka soo ma am baa ka dambaysa markaas waa qiyaasi mutarida kadabadka akadabadka ma been bay kuu sheegtay caynuka am amase ra'ayta waxaad aragtay biwaasitin meesha waasid la yidhaahdo ardushaam weeye halas alaami ayb kuufe iyo waxay ka sokaysaa muxuu ahay bidaayatu shaam iyo ciraaq iyo dhulkan macnaha waasid waa meeshii caankaayd macnaha meeshii caankahayd halas alaami mugdiga gudcurkiisa min arabaabi xaggeeda miyaad khayaalan aragtay yacni wuxuu ka wadaa akadabadka caynuka kamaa nasa siduu cadeeyeyba siiba wehi calaa jawaazi dalika arinkaa banaanidiisa fii beyt alakhtali hada wain khaalafa haba khilaafo alkhaliila khaliil haba khilaafo wain khaalafa alkhaliilu miya idin qoreen khaliil haba khilaafo arrinkaasi yani siba weyhi baa sidaa u deliishaday beytka akhtal inuu yahay bixadfi hamsat اlistifhaam sayaa u deliishaday siba wey baa u deliishaday laakiin waxaa khilaafay sheekhiisii khaliil ibnu axmed alfarahidi wain khaalafa haba khilaafo alkhaliilu zaaciman xaaluu yahay mid sheeganaya ana kadabadka siiqatun inay tahay khabariyatun oo khabari ah meesha wuxuu yidhi istifhaamba kumaba jirtaba ya hadalku waa khabari buu yidhi khaliil baa dhahay oo waxay noqonaysaa kadabadka caynuka been bay kuu sheegday am ra'ayta biwaasitin halkaasuu maraya wa ana amna bimacnaa bal markaa waxay noqonaysaa kadabadka been bay kuu sheegtay caynuka ishaadu am bal iskaba daaye ra'ayta waxaad aragtay biwaasitin oo naqdi baa markaa ku jira khabar buu markii hore hadalkii khabar buu ka dhigay kadibna wuu naqdiyey oo bal buu ku naqdiyey amtuna bilbal bimacnaa bal way timaadeen mar badan way ku timaadeen ayb fa fi lbeyti beytka marka waxaa ku sugan calaa qowli lkhaliili khaliil markaan hadalkiisa qabanno nowcun baa ku sugan oo min anwaaci albadiici almacnawi cilmigii balaaqada nooc ka mida noocyada loo yaqaano albaliiqi lmacnawi muxuu ahay albadiici lmacnawi albadiici lmacnawi noocyadiisa nooc kumada ka oo yusamaa waxaa lagu soo magacaabaa noocaasi birujuuc baa lagu magacaaba cinda albalaaqiyiina culimmada balaaqada agtooda ayib waxaa la yidhahdaa rujuucaasi waxaa la yidhahdaa alcawdu cala alkalaami asaabiqi binnaqdi linukta hadalkii horeed sheegtay intaad dib ugu noqoto inaad buriso ya nugto keenaysa iyo latiifo keenaysa sababteedna saa u samayso ayaa la yidhaahdaa rujuuc la yidhahda badiica macnawiga cilmi albalaaqa ayuu ka mid yahay ayib oo waxa way noqonaysaa marka kadabadka caynuka ishaadaa run kuu sheegtay soo hadal ma ah ayib hadalkuu saa u sheegay buu haddana yuu buriyey oo wuxuu yidhi am bal iskaba daaye ma jira kaasi bal kaa iska daaye kaasaa marka waxaa la yidhahdaa rujuuc baa hadalkii horood ugu noqotay inaad naqdiso ood buriso albadiicu almacnawi kaas wey macnaha ayib kaasuu ka wada wa qowli lkhansa baa isaguna ku tusay qowlu lkhansa yacni hamsatul istifaamka goynteeda haday ka dambayso ama hadday gadaasheeda dhacdo amhiladeedii baan wadnaa khansa binti camrin ibnu shurayd ibnu shariid ah, shaacirad bay ahayd gabadh aada gabayaawa bay ahayd way islaamtay oo muxuu ahay cahdigii cumar miyay dhimatay malaynaya taqriiban eh, mucaawiyat bnu camr ibnu shariid ninkaan soo mari jirnay sooma karisana gabaygiisa walaalkeed iyay walaalo ahaayeen iyo nin kaloo dhihi jira sakhr sakhr bnu camr ibnu shariid ninkaasay marka aada u jecleed walaalkeed ah marka gabay aad u fara oo ay ugu barooranayso ugu baroorjiqayso markii la dilay kadib ayay leedahay ayib waxaa la yidhaahdaa aad bay u jeclayd ilaa markuu dhintay say ugu ooyeysay indhabeeshaa la yidhaahdaa ayib ilaa aaaarta qaar waxay sheegaan caaisha usoo gashay iyadoo asay qabta oo isaga asay u saaran manaa sidii iyadoo ninkeedii oo dhintay oo kaleeta man waxay tihi marka qadan bicaynayka am bilcayni cuwaaru am khalad id aqfarad min ahliha daaru qadan aqadan ma qoridaaf baa bicaynayka labadaada indhood ku sugan am amase bilcayni isha waxaa ku sugan cuwaaru mise xanuun cudur baa ku sugan cuwaarku waa marad am amase khalad miyay madhatay khalad id waqti aqfarad ay cidlowday min ahliha ehelkeedii addaaru daartu ay ka cidlowday mise daartu markay ehelkeedii dadkeedii ka cidlowday bay maratay tacnii waxay ka wadaa qadan bicaynayka labadaada indhood ma qoridaaf baa kusugan qadanka waa waa qashinka isha gala yani busta iyo qashin kale markuu isha kaaga dhaco qadan baa la yidhaha yaraa axadukum eh, alqada fii cayni akhiihi walaa yara aljidca fi cayni soo maahan ah, marka waa qashinka ayb beydka sidaasuu hadda sheekhu u sheegay laakiin diiwaanka khansa marka lagu noqdo si kaluu u yaallaa oo wuxuu u yaallaa sidan haaja xusnaki am bilcayni cuwaaru am darafat darafat am khalat min ahliha addaaru saasuu beydku u yaallaa haaja xusnaki murugtaada maxaa kiciyey am amase bilcayni isha waxaa ku sugan cuwaaru xanuun am darifat mise way ilmaysay oo ishu way ilmaysay am khalat mise way maratay min ahliha ehelkeedii addaaru saasuu yaala ayib shariga dambe ee am khalad id aqfarat sidaa hadda sheekhu uu sheegay kutubta dawaawiinta shicirka marka lagu noqdo sidaasoo kaleeto wax u sheega ma jira shadriga dambe am khalat id aqfarat min ahliha addaaru laakiin qaar ka waxay qoreen am aqfarat id khalat min ahliha addaaru sidaasay u sheegeen oo la hormarya markaa aqfarad la hormarya am aqfarad id khalat min ahliha daaru ayb wa qowlu uxayxata ibn اljulaax alansaari baa isagana amilada ka mida uu yidhi isagana wamaa tadrii wain damarta saqban ligayrika am yakunu laka alfasiilu ah, wamaa tadrii ma ogid wain damarta aad taabatid be saqfan saqban aad taabatid be ayib ama qurbac yani neefka geelahee yarka ilmaha yarkaee geelu dhalo ayaa la yidhaahdaa saqbi la dhahaa liqayrika miyuu u sugnaaday am ama yakuunu waxaa ahaanaya laka alfasiilu mise qurbaca adaa iskale ayib yani wuxuu leeyahay ilmaha markuu soo dhaco oo hooyadii ka soo dhac ilmaha geela haddaad taabato yani saqbiga waa la ydhada damarka tadmiirka waxaa la yidhahdaa markaad ilmuhu markuu soo dhaco waa la taataabtaayoo lugaha la kala rogaayo markaaba waxay fiiriyaan manirig baa mise waa qurbac soo ma taataabashadaa ugu horraysa taataabanayaan baa tadmiir la dhahaa marka xataa haddaad taataabato taataabasho ku garan maysid maadaa iskale mise qurbaca adaa iska yeelan doona mise cid kalaa saasuu le manaa wamaa tadri ma ogid wain damarta aad bataabatida saqban ilmaha nirigta ama qurbaca liayrika miyuu u sugnaaday liayrika wa liayrika ma ayrkaabuu u sugnaaday am ama seyakuunu uu ahaani laka adaga alfasiilu fasiilku waa isla ilmihii waay ilmuhu markuu dhasho ayaa fasiil la yidhahda ayb yacni liayrika wa wa qowlu imruqays baa ka mida amiladii imruqayskii imruqays shaacirkii taruuxu min alxayi am tabtakir am tabtakir wamaada calayki bian tantadir taruuxu ataruuxu miyaad caraabi min alxayi reerka miyaad ka caraabi am amase tabtakiru mise waad kallihi wamaada calayka maxaa korkaaga ah bian tantadiru inaad sugto maxay ku yeeli wamaada calayka bian tantadir inaad sugtood iska joogto maxay ku yeeli waay maxaa korkaaga ah marka miaalku muxuu yahay ujeedadu taruuxu ataruuxu ambaa gadaasheeda dhacday hamadiina wuu gooyay ayb wacalaa hada alqowli qowlkaa markii la qabto intaasoo shicir iyo gabaya wuxuu isu daba dhigay inay bannaan tahay xadu hamsat اlistifhaam ama keligeed ha noqoto ama jawaab ha la socoto ama am ha la socoto ama intuba ha ka maqnaadeen amilada faraha badan buu keenay ayb su-aasha waxay tahay marka halkan imaanaysaa hamsulisaaf waa la goyn karaa laakiin waxaa laysku waafaqsan yahay inaan la goyn karaynin ilaa idaa dalla calaa xadfiha daliil soo ma laabudda min qariina wa daliil soo ma ayib daliilkii marka nebi ibraahim inuu yidhaahdo haadaa rabbii ya hamsatulistibaab inay meesha ka go-an tahay maxaa daliilu ah? ku tusaya taasuu hadda ka jawaabaya wa calaa hada alqowli qowlkaa korkiisa markaan qabanno fa qariinat listifhaam istifhaamta qariinadeeda almaxduufi ee la gooyey qariinada iyo daliilka kutusaya waxa weeye culuwu maqaami ibraahim nebi ibraahim maqaamkiisa sarrayntiisa weeye can danni rububiyati hayr illaah cid aanna alla ahayn rabbinimo inuu u maleeyo ama ictiqaadiyo arrinka maqaamka ibraahim sarraynta uu ka sarreeyo ayaa daliil u ah soo maa leanna waxa weeye bini aadamka caadiga ah ee fidrada ku dhashay ayay adag tahay in fidradiisa la bedelo mooye inuu cidaan ilaahayn rabbinimo u rumeeyo ama ictiqaadiye soo maa maa baaluka marka bikhaliil raxmaan soo ma abulmbiyaa marka maqaamka ibraahim baa diidaya in la yidhaahdo naadir buu ahaaye munaadir ma ahayn ayib maqaamkiisa sare wacalaa hada qol faqariinat listifhaami almaxduufi istifhaamta la gooye daliilka kutusaya waxa weeye culuwu maqaami ibraahim ibraahim maqaamkiisa sarrayntiisa muxuu ka sarreeya can danni rububiyati hayr illah cidaan alla ahayn rabbinimo inuu u maleeyo ama ictiqaadiyo washahaadat lqur'aani waxaa kaloo daliilu oo qariino ah shahaadat lqur'aani qur'aanka markhaati kiciisa lahu isaga ugu markhaati kaca nebi ibraahim bilbaraa'ati buu uga markhaati kacay inuu ka baryayo oo ka fayow yahay min dalika shirkigaas iyo ictiqaadintiisa walaayatu aayadda calaa hada alqowli oo qur-aanka macnaha kutusay kee wey washahaadat lqur'aani lahu bilbara'a min dalika min almushrikiin iyo walaqad aataynaa ibraahiima rushdahu min qablu qur marka wuu kacay maqaamkiisa sarena waa si ahaantiisaba ayib sidaa marka la yidhaahdo qur ma laga helayaa hamsatlistifhaam oo la xadfay aayada kuwan oo ma laga helayaa qur oo haadaa rabbi sida looga xadfay oo kale qur-aanka sidaasoo kale aayada laga xadfay hamsatulistima la helay istifhaam la helaya waay jawaabtu waxa weeye waalaayatu aayaddu calaa haada calaa hada alqowli qowlkan korkiisa tushbihu waxay shabbahdaa qiraa'ata bni muxaysin ayib moxamed ibni muxaysin qura ahlumaku ka mid ahaa qiraa'adiisa iyay shabbahdaa oo ahayd sawaaun calayhim andartahum am lam tundirhum sawaaun calayhim andartahum saasuu akhriyay ya aandartahum muusana andartahum buu akhriyay muxuu gooyey marka meesha ka go-an hamsatulistifhaamki taasay marka la mid noqon kartaa waay wanadiiruhaa aayaddaa midda la midkaa waxa weye calaa hada alqowli waxaa la mida qowluhu tacaala baa iyadana afain mitta fahum lkhaaliduun afain mitta haddaad dhibato nebi fahum afahum ayagu alkhaaliduuna ku waaraya marka fahum afahum hamsatulislaamkii baa ka go yacnii wuxuu ka wadaa afahum lkhaaliduun wa qowluhu baa iyadana la mida tacaala koray uu yidhi watilka nicmatun tamunuhaa calaya ah. ama awatilka nicmatun way manaa awatilka nicmatun waana tii u dariishaday ya aan soo sheegnay akhfash baa u dariishaday watilka nicmatun awatilka taasi nicmatun miya oo tamunuhaa calaa axadi alqowleyni labada qowl ee aayadda tafsiirkeeda ku jira mid ka mida markaan qabanno qowlka labaad muxuu leeyahy ya waa khabar buu leeyahy uma baahna istifhaam baa hadalku waa khabar nebi eh, muusena wuxuu qirayaa ya nicmaduu qiraya wa tilka taasi nicmatun wey oo tamunuha calaya aad durkayga ku galladsa waa nicmo jirta inaad gallad igu leedahay waa wax jira wuu qiraya tafsiirka kalena muxuu leeyahay ma ahe waa su wa tilka nicmatun tamunha calaya su-aal bay marka imaanaysaa cala axad alqowleyn wa qowluhu baa sidoo kale la mid a falaqtaxama alcaqaba cala axad alqowleyn ayadana labada qowloo midna khabari ka dhigayo midna istibhaami ka dhigaya cala axad alqowleyn wamaa dakarahu waxay sheegeen bacdu alculamaa culimmada qaarkood oo hayra haadayni alwajhayni labadaa weji aan ahayn fa huwa isagu raajicun mid noqonaya wa kalqowli oo culimada culimmada qaarkood ay yidhaahdeen biidmaari alqowli qowl baa meesha ku qadaran qowl baa qarsoono ee yaquulu lkufaaru hada rabbii qaar baa sidaa yidhi fasiriinta waxay yidhahdeen yani waxa weeye haadaa rabbii waa maquulu lqowl ya qowlkiibaa meesha ka xadfanoo idmaaran muxuu noqonayaa marka qaala ibraahim wuxuu yidhi e yaquulu lkufaaru haadaa rabbii saas qaar baa qadaray ayb marka tafsiirka noocaasoo in la yidhaahdo qaalaa xadfan oo qowlkiibaa xadfan waana maquulkiisii haadaa rabbii fainahu raajicu wuxuu u noqonayaa ila lwajhi lwali wejigii hore labadii wejiyaan qaadana midkii horenbuu u laabanaya wax cusubah buu leeyahy wa ama maa dakarahu wuxuu sheegay ibnu isxaaq ibnu isxaaq wuxuu sheegay maxamed ibnu isxaaq saaxibu siyar oo wakhtaarahu uu doortay ibnu jariir abrina uu doortay oo wanaqalahu uu kasoo soo guriyo can ibni cabaasna uu kasoo soo guriy oo ah min ana ibraahiima nebi ibraahim kaana inuu ahaa naadiran mid arinta fiirinaya oo yadunnu malaynaya rububiyata alkowkabi malaynaya oo kowkabku inuu rabbi yahayna malaynaya fa huwa kaasiri daahiru dacfi daciifnimadiisu way iska muuqataa yani madhabku ibnu jariir doortaye ibnu isxaaq soo guuriyey ibn cabaasna laga soo guuriyo oo nebi ibraahim inuu malaynayey ah inuu malaynayey arrinkaasi uu isaga dacfigiisu waa iska muuqdaa maxaa yeelay lianna nusuusa alqur'aani qur-aanka nusuustiisu tarudduhu way diidaysaa ka qowlihiibaka qowlihi walaakin kana xaniifan muslima wma kana min almushrikiin wa qowlihi tacaala uma awxaynaa ilayka an ittabic millata ibraahima xaniifan wma kana min almushrikiin wqowlihi tacaala walaqad aataynaa ibraahiima rushdahu min qablu waqad bayana wuu cadeeyey almuxaqiqu ibnu kaiir ibnu kaiir cali raxmat ullah ayaa wuxuu ku cadeeyey fii tafsiirihi radda maa dakarahu ibnu jariir ibnu jariir wuxuu sheegay radintiisa bi hadihi nusuus uu ku radiyey alqur'aaniyati ee qur'aaniga wa amaalihi ayaa wixii la mida ibnu kaiir baa radiyey oo markuu ibnu jariir sidaa rajaxay ibnu kaiir baa madhabkaas ibnu jariir maray radiyey wuxuuna ku radiyey nusuusta qur-aankii hadda sheekhu sheegay iyo wixii la mida iyo walaxaadiiana wuu ku radiyey bi hadihi nusuus alqur'aaniya wa amhaaliha walaxaadiid addaalla ee kutusaysa calaa muqtadaaha yani nusuustaasi siday keenayso nusuusta qur-aankaas siday keenayso axaadiis qur-aan axaadiis iyadana sidaa kutusaysa ka qowlihi sal lay wasalam uu yidhi nebigu kullu mawluudin yuuladu cala alfitra mid kasto la dhalay waxaa lagu dhalaa firada iyo caqiida toosan ayb xadiidka bukhaariiyo muslim min xadiid abi hurayra saas way maanaa marka kullu mawluudin yuuladu cala alfitra soo caam ma ah marka nebi ibraahim calayhi calaa nabiyina asalaatu wasalaam cumuumkaasuu wulida cala alfitra soo marka xadiiskaas cumuumkiisu wuxuu kutusi nusuusta qur-aanka siday tustay macnahay keenayso isaguna ku kutusaya nusuustaasoo dhanbaa marka waxay kutusaysaa madhabka ibnu jariir iyo inuu yahay madhab ظاahir الضacfi hada wbiاllahi towfiiq wsl اllahuma wslm wbaarak cala nabiyina mxamed wala ali w sabi slm